caalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu qaala alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma samictu nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul ma min rajulin muslimi yamuut fayaquumu calaa janaazatihi arbacuuna rajula laa yushrikuuna billahi shay-a ilaa shafacahum allahu fiih rawaahu muslim an ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma waxaan su-ayna kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llah waxaan maraynay marka kitaab janaa-is wacan ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma samictu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay uu yiri yaquulu xaal uu oranayo maa min rajulin rajul ma jiro qof qofkaasoo muslimin muslim ah yamuutu dhimanaayo fayaquumu ay istaagayaan calaa janaazatihi janaazadiisa korkeeda ay isu taagayaan arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna kuwaas oo laa yushrikuuna u shariig yeelaynin alle shay waxba la wadaajinaynin laa yushrikuuna aan la wadaajinaynin billaahi alle shay waxba aan la wadaajinaynin ilaa haddii ay jiraan oo ay isu taagaan shafacahum allahu allah subxaanahu watacaala waa ka erga aqbalaa fiihi ninkaa shanigiisa ama arrintiisa waa uga erga aqbalaa waa uga shafaaca aqbalaa rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey marka xadiidkan ay abwaabta ka dambayso salaada janaasada ay uga waramaa wuxuuna ku bilaabay salaada janaazada qiimaha ay leedahay oo qofkiiba afartan qofood oo muwaxidiina ay ku tukato janaasadiisa in ilaah ugu shafaaca inuu alla subxaanahu watacaala uu shafaacadooda aqbalahay ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanaa salaatu salaatuljanaazadka inay shafaaco tahay waa cibaara can shafaaca waa shafaaco dad mu'miniina ay alla uga ergeynayaan ay alla uga shafeecayaan ninkaas marka walaalkooda muslimka ama haweentaas muslimada ayay ilaahay uga shafeecayaan marka hadday muwaxidiin ay yihiinna de waa la aqbalaa shafaacadooda waxaa laga qaadana marka haddaysan muwaxidiin ahayn oo ay shirki mutalabisiin ay ku yihiin shirki diinta ka saaraayo qofka oo mukrij can ilmilla waxba ilaahay kama aqbalayo walaa yamliku ladiina yadcuuna min duunihi shafaaca ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ilaah subxaana watacaala marka qof aan muwaxid ahayn ilaahay subxaana watacaala maka aqbalayo yawmaidin laa tanfacu shafaacatu ilaa man adina lahu raxmaanu waradiya lahu qawla qowlkaas marka alla uu raalli ka noqonayo waxa weeyaan waa laa ilaha illa allah ibn cabaas sidau ku fasira laa ilaha illa llahu marka haddaysan burin oo naaqid uusan ku dhicin ila laa ilaha ila llahu iyo hadday naaqid ay kulmaan waa guray laa ilaha illa llahu marka laa ilaha illa llahu waa in laga ilaaliyaa maanici ee naaqidkeeda in meesha laga saaray haddii marka dadkaas ay yihiin dad nawaaqidu laa ilaha ila llahu ka fog kelmadiina dhab ahaan u yiri oo muwaxidiin sidaa ku ah ilaahi subxaana watacaala shafaacadooda waa aqbalaa kullamaa de ay bataan dadkaasna waa kullamaa de eh, eh, qofkaasi marka shafaacada loo aqbalaa ay u badanayso ayb marka salaada janaazada waa cibaara can shafaaco w waa duco w meydka marka loo duceynayo ilaahayna looga ergeynayo subxaana watacaala maa min rajulin rajul ma jiro yani maa rajulin min ma jiro intaa zaa badanaana nafyigii ka daba dhacdaa maa min rajulin ma jiro muslimin ninkaasoo muslimin muslim ah kaasoo yamuutu dhimanayo fayaquumu ay istaagayaan calaa janaazatihi janaazadiisa korkeeda arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna kuwaas oo laa yushrikuuna aan la wadaajinaynin billaahi allah shay-an waxba aan la wadaajinaynin cibaadadiisa ilaa shafacahum allahu ilaa ilaahay shafaacadooda iyo ergadooda wou aqbalaa fiihi ninkaa ku saabsan ninkaa ku saabsan ilaahay subxaana tacaala waa ka erga waa ka shafaaca aqbalaya rawahu muslim muslim wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaal waxaa laga weriyey samura qaala waxau yihi sallaytu waraa-a nabiy nabiga gadaashiisan tukaday sala allahu alayh ali wasalama cala imra'atin haweenay korkeeda ayaan kula tukaday fii nifaasihaa haweentaas oo maatat dhimatay fii nifaasihaa yacni fii muddati nifaasihaa nifaaskeedii muddadii ay ku jirtay dhexdiisii dhimatay fa qaama nebiga waa istaagay wasdahaa dhexdeedu istaagay waxbartankeedu isku aadiyaan mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan samurata bijundub oo warinaayo wuxuu leeya nabigan nabiga gadaashiisaan ku tukaday calaa maraatinana ku tukanayna haween korkeedan ku tukanay haweentaas oo maatas dhimatay fii nifaasihaa yacni laba macnoba waa ixtimaashaa in laga wado fii nifaasihaa fii muddati nifaasihaa nifaaskeedii umusha intay ku jirtay umusheedii dhexdeedii haween ku dhimatay inay ahayd macno labaad ixtimaal waayo oo haweentaas oo maatad dhimatay fii nifaasihaa umushiyeedu ku dhimateen waa umu raacatay iyada iyo cunugii waa isku dhinteen oo marka waxay noqonay marka haween marka eh, ku dhimatay eh, eh, ku dhimatay isku dhimatay ayay noqonay faqaama nebigu waa istaagay wasaha dhex bartankeeda istaagay muttafaqun caleyh fiqiga marka xadiidka laga qaadanaya waxaa weeyaan laba maado haweentii iyadoo marka nifaas ku dhimatay macnaha labaad haddii aan qabano oo bilmisaal waxay ku dhimatay waa isku dhimatay cunugeedii iyo iyadii waa isku dhinteen oo markii umulaysay dhimatay haweentaas marka shahiid waayo sida axaadiid fara badan ba ay sheegeen shahiidka noocaan in lagu tukanayo laga qaadanay ou ka duwan yahay shahiidulmacraka oo kan macrakada gaalada muslimiinta kudhex dhinta maba lagu tukada isaga hawaantan laaka lagu tukana kanoo kale marka shahiidka xagga xugunka midkaas shahiidulmacrakaa kuwa la raaciyo mid guriga ku dubo badda kay qaado waa lagu tukana kuwaas xadiidka taas marka waa laga qaadana ibnu xajarna taas waa sheegay in laga qaadanayo waxaa kalo iyadana laga qaadanaa haween nifaas ku dhimatay in lagu tukanayo haweentii marka iyadoo isku dhimatay nifaaskeedii ku dhimatay in markaas lagu tukanayo oon la dhehaynin dhiig inuu ka go-a qasab aan la dhehaynin taas inaan la dhehaynin kaana ibnu rajab ayaan malayna inuu ishaaray haddaan hadda marka xasuusteedu aysan si kale ahayn kitaabkan fatxulbaariga awaa-ilu jusaska ugu horeeya juska saddexaada malen ku ishaaray kaan marka waxaa iyadoo laga qaadana haweenta marka xaa-idadan in lagu tukanayo xeydka hadday ku dhimato iyadoo xayd qabto hadday dhimato waa la dhaqayaa waa la nadiifinaa waa lagu tukanayo la oran maayo marka xeyd ay qabtay ilaa ay ka yani eh, ka waxaysantaa marka la sugaa ma la dhaha waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa meesha laga istaagayo haddii haween lagu tukanayo hadii haween lagu dukanaayo oo qofka dhintay ay naag tahay waxbartankeeda laga istaagay riwaayo kale waxay leedahay faqaama wuxuu ku istaagay cinda cajiizatiha cajiizada waa meeshaan marka dambe oo dabagelinta camal waa dhexdeeda iskumid nin haddii uu yahay xadiidkaas kale wuxuu ishaaraa inuu nebiga ku istaagi jiray madaxa haddii nin lagu tukanayo madaxaa laga istaagaa naag haddii lagu tukanayo dhexbarta waa la isku aadinaya intaasba saddexdaas xugunba xadiidkan ayaa laga qaadanaya wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri wallaahi baan ku dhaartay laqad sallaa waa tukaday rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka cala bnay baydaa baydaa labadeedii wiil korkooda ayuu ku tukaday fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ibnay baydaa yani labadeeda labadaa wiil nebigu wuxuu kula tukaday masaajid rawahu muslim muslim ba xadii xadiidkan isaga waxaa laga qaadaan ay salaat ljanaaza masjidka lagu sameyn karo hore waxaan usoo marnay qisada xadiidkii najaashi nebiga inuu ogeysiiyey banaankana oo u baxay musallaha uu ku tukay badanaa nebiga janaazada wuxuu ku tukan jiray meelaha banaanka musallaha janaazada meelay lahaa jirtay oo qubuuraha aan aada uga fogey ayay lahaa jirtay sunnada dabcan marka in meelahaas banaankaa lagu tukado waa tahay masaajid in lagu tukadana waa waa banaan tahay labadan marka wada laba waxaa wada jaa-is inkastoo musallaha oo u badnaa nabiga sala allahu aleyh wasalam xadiidkan caaisha waxay ku keentay waxay ahayd sacdi bnu abi waqaas markuu dhintay ayay waxay tiri hanala soo marsiiyo meydkiisa marka la wado hanala soo marsiiyo si aan ugu tukano markaa masaajidka si aan ugula tukano oo naloo soo sheegay markaasaa dad ay ku inkireen oo waxay yidhaahdeen see salaatuljanaaza masaajid loogu tukanayo oo ku inkireen markaasay caaisha radi allahu canha waxay tiri oo dadka degdeg degdeg ogaaday waxay tiri marka ummadda ku degdegi ogaa inay ka hadlaan waxaysan cilmi u lahayn maa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam cala bnay bayda ila fi lmasjid nebiga labadaa kuma uunan tukanin ilaa masaajidka uba kula tukanin dadku waxaysan aqoon ulahayn ay radinayaan ay inkiraayaan ay ku degdegi ogaayeen caaisha radiallahu canha xadiidka sababta uu ku yimid marka saasay waxaa laga qaadanaa marka inaan lagu degdegin eh, yani masaa-isha inkaarkooda waxa inkiridooda ama marka radintooda iyo inaan lagu degdegin maxaa yeele waxay u baahan tahay shaygan sunno ma aha in la yidhaha ama shaygan waa bidco waxay u baahan tahay istiqra taanay u baahan tahay oo kutubta loo yeesho ayay u baahan tahay marka waxaad adiga iska maamooriyey karta ma ah qofka marka waxaa weeyaan ama inuu culamo kasoo guuriye yira hebel saanugil oo minal istiqra ah hebel kale saanugil inuu yihahdo waa leeyahay lakin inuu isagu yiraahdo ma dadka marka waxay balaayo ku dhigeen waxay tahay wax cusub oo aysan aqoon ulahaynba markay arkaan horeyba ka inkiraayaan waxay leeyihiin weligeen waxaa loo maqlin diin cusub waay ayagii maa marka kutubay dhan maxifdisan yihiin ayaga axaadiistii rasuulka o dhan kor bay ka hayaan dadka kuwa ugu cawaamsan oo ugu jaahilsana ku dhahayo waxaasoo kale dhinaca kalena dad waxaad arkay iyaguna marka eh, waxa aysan arkin ama dadka ay jamaacada ama dadka ay ku dhex jiraan aysan ku arkin qof sameynaa markay arkaan in badanoo dad dhalinyarada kamidaba ah ha u badnaadeen inay markiiba ma degdegayn waxaan bidco waay ay hore kala yihiin oo aan loo fiirsanayn maxaa bidca ahayn maxaanka bidco ahayn waa fara badan tahay amtilooyinkaas arrintan aan maalin walba ka arkayno ma yara xataa dadka ahli sunnada dhexdeeda dadka ahli sunnada waxaa laga rabaa inay ka joogsadaan waxaan ay ridaayan ay tuuraayan bidco waay kan kan waa sunna kan waa kada in laga istaago ilaa wax un loo haayo markaas in ama dad sanadkii kamida ay dhaheen culamadii waaweyneed waxay sheegaan oo kale saa loo soo guuriye laakiin ama inuu qofku yiraa ani intaan dhaqaanno inuu yiraa calaqal intaan anig ogahay marka usluubka in aada loo hagaajisaa cilmiga la baranayo qofku inuu daalib cilmina yahay hal caalimna uu yahay waa waa wax marka xoogaa waxa waaye si isku alaay oo laga fican yahay waxaad arkay kitaabkii markii qofku wuxuusan hore umaqli jirin la sheego xataa dadkan marka cawaamtana waa ku jirtaa dadka sunnada laftirkooda u qeeraysan waa kuwaa laga hela waxaas oo kale wuxuu sheikh ka maqli jiray markuu maqlo iyadoo si kale loo dhahayo ama la leeyahay masaladan saan maana saana raajixa isla markiiba marka inuu waxay la soo ordayaan marka wixi ayagu ay yaqaaneen bes waxa ka maqanna uma jeedaan inta kaa maqanaa badan inago dhan inta naga maqanaa ka badan inta aan naqaano ilaa haddii inta aan naqaano ay badan tahay xufaadan noqonay xaafidaana la dhihi eh, lahaa darajadan xaafidka qofka qaadana waa inta xadiida uu yaqaano way ka badan tahay inta inta us aqooninaya inagoo heerkaas mana gaarin mana udhowin boqolaabna uma sii jirno marka waxay tahay xoogaa in laisxasileeyo taasna marka fardiya cilmiya haddaan dadka loo sheegin iyadana waxaa weyn hadhow meela boqol meelaa lagu dhexdhacan masale shaafici taxqiijiyey oo axaadiis culimmada isku haayaan cilal khafi ale ah oo e, e, cilalkeeda axaadiisteeda cilal aada u qarsoon ay ka buuxdo culimmada isku ay isku haystaan ayaad arkaysaa qofku inuu go-aan yar iska gaaro oo yiraahdo kuwaasoo dhan waxaano dhan waa bidco kuwaana waa sunno aada u daran aqwaasha haddaan istiqraa lagu sameyn karin waxba xukumin waa kan caaisha radiallahu canha dadaa ku qabsadeen maxaa masaajidka loo keenayo markaas waxay tiri dadku waxayse aqoon u lahayn ka hadli ogaaye maa eh, wallahi laqad sallaa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama cala bnay baydaa fi lmasjidi ayuu nabiga kula tukay rawahu muslim marka masaajidka lagu tukasalaatljanaaza ayaa laga qaadanaya an cabdiraxmaan bni abi leyla qaal waxa uu yihi kaana zayd bnu arqam waxa uu ahaa zayd bnu arqam yukabiru mid kibaarto takbiirsado calaa janaa-izina annaga janaazooyinkeena arbacan afar ayuu takbiirsan jiray wainahu isaga kabara waa takbiirsaday calaa janaazatin janaazo oo ku tukanayay hamsan shan ayuu takbiirsaday fasa'altuhu waa weydiiyey faqaala waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yukabiruhaa mid kibaarto oo shanta nebigu waa takbiirta jira shan takbiir rawaahu muslimun iyo alarbacatu ayaa wariyey muslim iyo afarti ayaa wariyey wacan caliyin radia allahu canhu waxaa laga wariyey anahu kabara waa kibaartay waa takbiirsaday calaa sahli bni xunayf sahli bni xunayf korkiisa sitan lix takbiiro ayuu u sameeyey wa qaala waxa uu uuna yidhi inahu isagu badriyun waa bedr ragii beder ka qayb galay rawaahu saciid ibnu mansuur ayaa wariyey wa asluhu xadiidkan asalkiisana fi lbukhaariyi bukhaari ayuu ku sugan yahay lafdigiisuna wuxuu ahaa ana caliyan radi allahu canhu kabara calaa sahli bni xunayf faqaala inahu shahida badran inta tiro oo takbiirsaday bukhaarigiguma sheegay marka ibnu xajar wa asluhu fi lbukhaariyi laakiin riwaayada saciid ibni mansuur ayuu ka keenay sunan saciid ibni mansuur sababta waa maxay sitada lixda waxaa sheegay saciid ibnu mansuur amaa bukhaari isaga inuu inuu u takbiirsaday unbuu sheegay kadibna uu yiri bedeli weyaan marka labada bukhaarina qisada asal ahaan uu weriyey laakiin lix takbiir bukhaariba aanu weriyey ee saciida weriyey marka waa inaad kala ogtahay wa asluhu fi lbukhaariyi iyo riwaayada saciid ibnu mansuur oo kasoo qaata rawaahu saciid ibnu mansuura xadiidka isagoo taamu weriyey ilaa yani e, e, sida hadda loo qoranba wa asluhu xadiidka asalkiisa in cali uu ku tukaday ibnu xunayn sahl ibnu xunayn islamarkaana markaana uu yiri inahu badriya bukhaariya ku sugan tahay laakiin bukhaari lix takbiiro kuma sugna waa ansaxdays ibnu abi shayba iyo rag lamida ah marka ayaa werinaya lixda ayb intaan hadda marka wuxuu sheegay xadiidkii horena zayd ibnu arqam inuu afar ka badiyey oo shan takbiiro uu janaazada ku sameeyey kan calina inuu lix sameeyey masaladan oo kale marka cali oo lix takbiiro uu takbiirsanayo waa fii xukmi rafci ayay leedahay inkastoo cali ficilkiisa uu yahay haddana laakiin waxay ka dhigan tahay sidii nebiga isagoo sameeyey kale sala allahu calayhi waali wasalam sababta waxaan waa cibaado lamana ziyaadi karo marka cali marka uu kordinaayo nebiga unba waxuu ka haystaa sunnaw nebiga uga haystaa marka kutubaha musalaxa marka marfuuca laga hadlaayana waata la yidhaahdo marfuuc tasriixan iyo marfuucun xukman labadaa loo qeybiyo tan marka waa marfuuc oo xugun xagga xugun marka nebigaad u tiiri adoolkaan marka nebigaa loo tiirin xagga xugun xugun ahaan laakiin si cad nebigaa u sameeyey looma dhihin xagga xugunka laakiin waa sidaa marka in afar laga badi karaa laga qaadana xadiidkan oo dhan inkastoo culimada ay leeyihiin marka nebiga uu najaashi ku tukaday sal allahu alayh ali wasalama ee afarta takbiira uu ku sameeyey najaashi wuxuu dhintay awaakhirkii macnaha waktiyadii dambo nebiga caleyhi salaatu wasalaam dhimaraba agteeda dhintay najaashi marka midaas nebiga afcaashiisa waxaa u dambeysay afarta walidalika culamada waxay dhaheen istaqara alcamalu calaa dalika camalkana wuxuu ku dureersaday camalu lmuslimiin asarkaas ilan laga badini aathaar fara badanna ibnu xajar fatilbaari uu ku keenaa ee uu afarta ku sameeyey cumar radia allahu canhu cumar radia allahu canhu inuu asxaabta jamciyey ee uu yidhi afartaas aan ku deyn aan u deyn marka waxyaabahaas oo kale marka door doorashada iyo waxaan kale ku afar iyo shan iyo waxaaba yeelo kara mararka qaar maaaqid kale imaamku marka ijtihaadu leeyahay waana ku ijtihaadi karaa khulaasatul qowl afar haddii laga badiyo oo ilaa sagaal la gaarsiiyo waxbaasa mala sunnooyina sunooyina kusoo wada arooray oo qofkii samaynayo lama dhihi kara bidcaad samaysay haddii afartan lagu gaabsadana waa sida muslimiinta camalkooda ugu badan yahay oo asxaabta iyo taabiciinta iyo taabiciin ay u badnaayeen ilaa marka afar laga badiyo waa lasoo naqlinaa waa ujeedaa yani waxa loo soo naqlinaa waxay tahay afarta iyado lama soo badanaa lama soo guudiyo sababtoo iyada waa jaadada sida la yaqaan wa marka kuwa kaloo shanta iyo lixda iyaa gooni gooni loosoo kala guurguurina mar weliba waxaad ka fahmay hadalkaan inahu badriyun cali markau lix uga dhigay ee la weydiiyey ee uu yidhi waa bedri in laga qaadanayo yani dad gooni ayay u sameey jireen lixda takbiiro in dad khaas oo gooni ah ay yeeli jireen ayaa nas oo ku yahay xadiidkana ku cad calaa kulli xaal afartaa unba hadda marka camalka uu u badan yahay wacan jaabirin radia allahu marka salaatu ljanaaz inay afar takbiiro leedahay shan yeela karto lix yeelan karto wacan jaabirin radia allahu canhu qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yukabiru midkii baarto oo takbiirsado calaa janaa'izinaa janaazooyinkeenna arbacin afar janaasooyinka afar takbiiro ayuu samey jiri wayaqra-u waa akrinaayo bifaatixati lkitaabi faatixada ayuu akrinaya kitaabka faatixadiisa fi takbiirati luula allahu akbarta hore faatixaduu ku akrin jiray rawaahu shaaficiyu shaafici baa wariyey biisnaadin daciifin isnaad daciifa ayuu ku wariyey isnaadkan marka waxaa ku jiro sheekha shaafici ee la yidhaha ibnu abi yaxya ibnu abi yaxyaa ayaa ku jira waana matruuk ibn abi yaxya ayaa ku jira oo mafruuq marka ibn abi yaxya shaafici iyo keyrkiisa isku khilaafeen shaafici isaga marka tiqo agtiisa ka ahaa inta kale muxadisiinto dhanna daciif kadaab u weliyo qaarkood ay dhahay kadib iyay ku sheegeen qaar marka kadaab laleeyahay bimacnaa waxaa weeyaan eh, waxaa laga yaabaa de beentu inuusan uusan eh, siyaabo kale inuu beenta uu isagoon dareemaynin inuu wax walba iska qaadanayo oo sidii marka muqadamada muslimka ku sugan in badanoo dadka saalixiinta kamid a tajri lkadibu calaa alsinatihim beenta carabkooda ku dureersana ayagu been sheega isma dhahayaan laakiin maadaama aysan wax tanqiicsa karin waxay maqlaanay sheegayan marka been kama marnaanaha qofka marka hadduu sidaa yahay laakiin imaamu shaafici wuxuu dhihi jiray mararka qaar xadathani tiqatu mararka qaar wuxuu sameyn jiray macnaha waa ibhaami jiray kaana yubhimu bilafdi tacdiil eray tacdiil ku ibhaami jira xadaani iqatu ay dhihi jir laakiin ninkaan marka waa nin aada daciif maaal muxadisiinta kulligood waxa inta kale badana waxay leeyihiin inuu ninkaan matruuk matruuk xadiid marka inta kale warkooda marka ayaa dabcan la qaadan marka masaaisha jarxiga iyo tacdiilka ijtihaaday ku dhisan yihiin ijtihaad saa darteed ijtihaadku qad yuqdi waa qalad u noqon karaa musiibna waa noqon karaa qof mararka qaar mararka qaar marka qawaacida baa loo celina ma hadda khabar ma aha jarxi iyo min baab alakhbaar ma ahane waa min baab lijtihaadaat saa darteed marka mar haddii min baabi lijtihaadaat ay tahay culamada isku khilaafi karaan nin wax qof uu siqo u arka ninka daciifa u arki karaa mid mid u arka mid kale inuu bidca ku sugan yahay ka kale u arki kara inuuna kusugnan maa ilaa dalika waan balxata bni cabdillahi bni cawfin laakiin in dadki marka masaa ijtihaadaadka ku dhisan oo dadku culamada isku khilaafayaan dadki inay marka furqo ku samayso lama rabo muslimiinta qofku marka inuu fiirfiiriyo wixii la raajix noqdo markaa hadduu ahal u yahay wax fiirfiiris inuu sidaa yeelo haddii kalena marka meeshii marka qofka kalena la raajix noqoto in masaa-isha laga mudaakaroodo laakiin inaan marka shicaarulfurqa inaan laga dhigin mar hadduu sheekh hebel saas yiri ninkaan sheekh hebel saas ma dhihin ninkaan dhihinna waa raaca isaga waxaasi marka ma aha dhaqan kutubaha an ku aragnay waxaad arkee marka culamada iyagoo marka nina oo nin aad meel daran ou ka tuuraayo nin kalena uu u yahay nin fiqo oo fiican oo nadiif ah culmadii hore maca dalikana jacaylaa ka dhexeeya iyagu walow ninkaa isku khilaafan laakiin ninaan isku khilaafayna ummadiian furqo uga dhex samaynayna shicaaraa laga dhigaa haddii las arko waxaa laleeya hebel kawaran hebel adi maxaad ka aaminsantay arkaanul iimaan maaha dadka bal imtixaanka dadka laysu imtixaanayo bidco taas marka in la ogaado waana suu tarbiya wa dadka in dad lagu imtixaano maxaa yeelay aimadii hore waxay dhihi jireen alimtixaanu bidcat lkhawaarij qofka inuu imtixaano ashkaas lagu imtixaano bidcat lkhawaarij hebel adeeseed u aragtaa inuu yiraa haddaad marka aragti qaldan ka qabtana inuu yiraa nooaas hadaad sida uu kaa riba kaa helana aada nin fiican noqonaysa marka hadow dadkii in laga dhigo alwalaa walbara in lagu xiraba aragtiyada culummada ay kala qabaan oo waxyaabaa dadka furqada u keeno dadku inay dantooda ka qabsadaan oo diinkooda bartaan ayaa maslaxa ugu jirtaa intay masaa-ishan shicaar ay uga dhiga lahaayeen marka wuxuu yihi marka ninkaasaa ku jira xadiidkan saasuu marka xadiidku uu daciif yahay laakiin afar takbiiro inaga uu takbiirsan jiray de axaadiidteedu aaday u badan tahay waana marka axaadiid badan oo saxeexay leedahay amaa faatixada in lagu akriyo xadiidkan hadda waxaa laga qaadanaa nebigu inuu afar takbiiro uu samey jiray takbiirada koowaadna faatixada uu ku akrijiyo ayb faatixadaas ayaa marka eh, xadiid kale kusoo arooray bukhaari uu weriyey wacan dalxata bni cabdillahi bni cawf waaka waa ku xijiyey qaala waxa uu yihi sallaytu khalfa bni cabaas ibnu cabaas gadaashiisaan ku tukaday calaa janaazatin janaazo korkeed faqara'a ibnu cabaas wuxuu akriyey faatixata alkitaabi kitaabka faatixadiisa faatixadiisu akriyey faqaala waxa uuna yidhi litaclamuu facaltu haada alficla ficilkan kan ahaan sameeyey oo waqara'tuhaa faatixadaan akriyey litaclamuu likay taclamuu si aad u ogaataan anahaa iyadu qiraa'ada faatixada la akrinaayo sunatun inay tahay sunno rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya mar hadduu saxaabigu sunno yiri inahaa sunnatun hadduu yiri waa sunna hadduu dhahay saxaabigu sunnada wuxuu ujeedaa sunatu nabiyi sala allahu aleyh wali slam wax kale uma yaqaan sunno asaga marka haddaad aragto asxaabtii oo dhahaya sunadu waataan min asunnati kada oo marfuuc xadiikaasaataabiciintu hadday yihaahdaan min asunnati kada sunnada waxaa kamid ah waxaasi waxaa maxaa iyaga laga dhahayo culamada isku khilaafsiyen qaar waxay leeyiin waa mursal leana maxaa yeele min asunati sunnada nebiga waay mar hadday sunnada nebiga tahay taabicigan isaga sunada nebiga ma soo gaarin yani ma arkin mana maqan saa darteed maxaa un laga dhigaa nin taabiciyo qaala rasuulullah yiriyo waa mursal ma saas qaar qaarna waxay yidhahdeen maya waa mawquuf min asunnati taabiciintu waxay ka wadaan sunnatu saxaabay ka wadaan saa darteed xadiidka markaa mawquufun calaa cala saxaaba ayuu ahaana hadda anagu marka taabici ma joogin waxaan joognaa ibnu cabaas oo saxaabi mar hadduu yidhi sunnadu waa saaskii nebiga loo jeeda sala allahu aleyh ali wasalam xadiidkan weyaan marka xadiidkan laga deliishanaayo in faatixada lagu akriyo salaat ljanaasa takbiirada koowaad allahu akbarta hore in faatixada lagu akriyo xanafiyada iyo maalikiyada ayaa kasoo horjeeda arrintaa iyadaa marka masaladan in eh, lagu akriyo salaatuljanaasa qiraa'o maleela oo faatixada ma lagu akriyaa salafka isku khilaafeen ibnulmundir wuxuu soo guuriyey cabdullahi bni mascuud iyo xasan bin cali alxasan bnu caliyin iyo ibnu zubayr iyo miswar ibnu mahrama intaasoo saxaabi wuxuu kasoo guuriyey inay qabeenkii faatixada lagu akriyo bismillahimarka eh, allah akbar marka loo faatixada in la akriyo ayb taas ayuuna ku tegey alimaamu shaaficiy imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq madhabkaasay ku tageen imaamu maalik iyo xanafiyadana waxay ku tageen abuu xaniifa iyo maalik iyo kuufiyiinta dabcan thawri iyo uu ku jiro waxay ku tageen sufyaan athawri iyo uu ku jiro waxay ku tageen inaysan salaatu janaaza wax qiraaa la yiraha inaysan harin faatixa laguma akrinayo ku tageen waxayna yidhaahdeen marka maxaa yeelay salaadan salaatuljanaaza duco waayo salaad sujuud iyo rukuuc le maaha marka faatixa maxaa keenaya laakiin mar haddii nebiga sunadiis inay tahay ibnu cabaas uu sheegay falqowlu qawlu nabiy sala allahu alayh wasalam qowlka nebigaa la raaxa a'imadan marka masalada waa looga xoog badan yahay waxaana sunaha marka in faatixada lagu akriyo waxaa isaga wuxuu yidhi oo xanafiyada kamida xadiidkan si marka aada tacasuf ugu jira yani tacasuf yani wej baciid ah ayuu xadiidkan ku tawiiliyey marka taasna marka waxaa weyaan ibn xajar waa wuxuu yidhi in la radiyo waxaa ku filan yii waa iska caddahay wejka in eh, uu ku jiro bucdi fara badan inuu meeshaa ku jiro marka taa bukhaarina wuxuu baabaystay baabu qiraa'ati faatixati alkitaab cala aljanaazi uu baabaystay xadiidkan ayuuna marka uu ku qoray rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa wariyey weliba ibnu cabaas riwaayo waxay leedahay inuu la jahday faatixada korow u aqriyo waa la jahday bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alxamdulilah rabi alcaalamiin araxmaan waa la jahday markaasu wuxuu yidhi riwaayo waxay leedahay waxaan saan u sameeyey inaad ogaataan inay sunno tahay mid kalena waxay leedahay waxaan sidaa u yeelay waxaan ula jahray wax kale maana waxaan ula jahray inaad ogaataan inay sunno tahay marka xataa jahrigu marka salaatu ljanaaza salaad sirri hoosaa loo axay marka daraacada kor looma qaado ama habeen tuko ama subax tuko ama galab tuko ah, kor looma qaado salaad siri ah marka ficilkan ibnu cabaas ee u faatixada la jahrayna litacliim uu sameynay inuu dadka ogeysiiyo inay suno tahay mararka qaarna shayga la siraysto kor waa loo qaadi karaa liajli tacliim tacliim darteed meelaha qaarkood marka waxaa ku arkaysaa dadka iyadoo lala jahra arkaysa khusuusan marka kaan marka culummadan xadiidka dadka dhulkan marka hindiya iyo bakistan iyo culumada janaazada markay tukanayaan inay la jahraayaan qiraaada ayb marka in lala jahraayo inay marka ay la jahraayaan ayaa marka ayaad arkaysaa xadiidkan ibnu cabaasayna daliishanaya taas oo kale marka ibnu cabaas wuxuu u sameeyey wax kale maaha waxaa weeyaan litacliim sida ku cad axaadiis marka in hoos loo dhigo marka takbiirada koowaad marka allah akbar la dhahay in la akrinayo laga taxday ducaa istiftaax ma leedahay ma laha maxaa yeele ma soo arooriy culamadu saasay dhaheen mawdinkan salaatljanaazada wixii kusoo arooro unbaa la sameynaya salaad kale looga qiyaas qaadan maayo maxaa yeele salaadaha kale iyo iyada isku mid maa salaadan ducaa ku badan qiraa'adeediyaa laysku haystaa sujuud ma laha rukuuc ma laha salaad kale marka loogama qiyaas qaadan kartasaa darteed marka allahu akbar markaa tira acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim horaa ka bilaabaysa isticaadada iyada de waxaa weya faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaani rajiim aada u haysaa iya wacan cawf bni malikin radia allahu canhu qaal waxaa lagu yidhi cawf bni malik inuu yidhi sallaa rasuululahi rasuulkaa tukaday sala allahu aleyh waali wasalama calaa janaazatin janaazo korkeed ayuu ku tukaday faxafidtu waxaan xifdiyey min ducaa'ihi ducadiisa xaggeeda aan ka xifdiyey allaahuma akfir lahu allaahuma ya allahu allow ikfir lahu u dhaaf warxamhu u naxariiso wacaafihi caafi fitnada qabriga iyo waxa fitan ka caafi wacfu canhu wacfu cafi canhu xaggiisa cafi dunuubta u cafi waaqim ilaahu karaamay nuzulahu degaan yani nusulkiisa karaamay marka soorkiisa wanaaji ayb iyo meesha uu degaayo wawasi waasici madkhalahu makaanu gelitaankiisa meesha uu gelaayo oo qabriga ana u waasici waqsilhu dhaq bilmaai biyo ku dhaq wasalji baraf iyo walberadi qabow wanaqihi nadiifi allow min alkhataaya gafyaalka xaggooda ka nadiifi kamaa sidii naqayta tawba maradii aada u nadiifisa alabyada ee yani cad min adanasi aad uga nadiifiso wasakda ayb waxaa kaloo laba asal oo kitaabkan kamida laba makfuudo naqayta ayaa ku tahay riwaayo imaam muslim uu leeyahayna saas weya kamaa naqayta waabdilhu ilaah u bedel isaga daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa wa ahlan ahl ugu bedel khayran ka khayr badan min ahli ehelkiisa waadkilhu geli aljannata jannada geli waqihi ka kori isaga fitnat alqabri qabriga fitnadiisa wa cadaaba naari iyo naarka cadaabkeeda rawahu muslimun xadiidka muslim ayaa weriye weliba marka imaam muslim wuxuu kusii daray wuxuu yidhi fatamanaytu an low kuntu ana almayitu saxaabigi waxa yii waxaanba tamaniyeyba oon jeclaystay ninkaas meydkay nabiga saa ugu duceyna inaan aniga ahaadana ducada nabiga caleyhi salaatu wasalaam subxaana waxau hubaa ducada nebiga in la aqbalayo liducaai rasuulilahi sal l slam calaa dalika lmayit xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa ducada meydka loo duceynayo ee ma'kuurada nebiga kasoo aroortay waxa ay tahay marka ducadanna waa ducada ugu saxeexsan ee meydka loogu duceeyo laba ayuu keenay ibnu xajar buluqulmaraamka ducadan iyo xadiidka ka dambeeya xadiidka ka dambeeya inkasta uu saxeex iyo haddana waa laysku haystaa oo culamada qaarkood marka sixadiisa warbaa ka taagan laakiin kan warkama taagna saa darteed alimaam albukhaari waxa uu yihi xadiidu awf bni malik asaxu wuxuu yii yani waxa ujeeda asaxu shayin fi lbaab baabkan meydka ducooyinka loogu duceynaa salaada dhexdeeda kan ugu saxeixsan xadiidu cawf bni maalik waay baabkan wuxuu ku soo aroora xadiidkan marka waxyaabaa marka takbiirada loogu duceynayo ta waa midda saddexaad ilaa midda labaad salliga nabiga loogu nabiga lagu salliya sala allahu alayh ali wasalam midda saddexaad waa marka midda meydka loogu duceeyo tan ducadaanaana marka loogu duceeyo allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu marka in duco loo gooni yeelo isaga loo gooni yeelo waakrim nuzulahu wawasix madkhalahu waqsilhu bilmaai waalthalji walbarad wanaqihi marka dunuubtiisu alla ka dahiro fitanu alla ka caafidn inuu alla ka caafiyo dembigiisa inuu cafiyo in loo dhaafo qabriga in loo waasiciyo fitnada qabriga laga dhowro cadaabka naarta laga dhowro waxyaabaasay marka ay xambaarsanta iyo in alla ugu bedelo daartiisaan midka khayr badan adduunka uu ka tegay daar ka fiican inuu ilaahay siiyo ehelka uu ka tegay ehelka khayr badan halkaas marka janadan inuu ilaahay geliyo marka waxaa laga qaadanaya sidoo kale xadiidka in cadaabuulqabri inuu jiro qabri in layska fidnaynayo sida ay caqiidatu ahlisunna waljamaacada ay tahay caqiidada ahlusunnada siday tahay wacadaab annaari iyo naarta marka cadaabkeeraa wacan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa sallaa calaa janaazatin janaaza hadduu ku tukanayo korkeeda yaquulu mid yiraahda ayuu ahaa wuxuu ohan jiray yaquulu inuu odhanayo allaahuma ya allaahu allow ikfir u dhaaf lixayinaa keenna nool oo mayitinaa midkeenna dhintay washaahidinaa keenna goobjoog ah iyo waqaa'idinaa midkeenna maqan wasagiirinaa keenna yar wakabiirinaa keenna weyn wadakarinaa labkeenna midka macnaha ninka ninka ah iyo untaana dhadigeenna u dhaaf allahuma ya allaahu allow man ruuxi axyeytahu aada noolayso minaa annaga naga mida fa ku noolay cala islaam islaam ku noolay waman tawafaytahu qofkaad oofsatana oo minaa anaga mida fatawafahu cala aliimaani iimaan korkiisa ku oobso allahuma ya allahu allow laa taxrimnaa ajrahu ajrigiisa hanaga hoojinin meydkan ajriga aan ka kasbanayno ducadaan aan u ducaynayno halkaan aan u taagannahay isaga ilaah ajriga hanaga hoojinin anaga walaa tudilanaa hanana dhuminin bacdahu isaga gadaashiisa rawahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey waarbacatu iyo afartii weriye marka rawaahu muslimun meeshaan uu waa wahmi rawahu arbaca maxaa yeele muslim xadiidkan ma uusan werinin lxabiirka laakiin ibnu xajar muslim kuma darin dadka weriye xadiidkan kitaabkiisa atalkhiis lxabiirka marka uu sheegayey waxa uu ishaaray inuusan muslim werinin oo waxa uu yidhi marka markuu tirinayo dadka weriye abu daawuud iyo ayuu sheegay muslim sheegay marka saa darteed dikru muslimin caqiba hada alxadiidi wa muslim marka in meeshaa lagu sheego maam xadiidka muslim la weliyo mana kasoo helaysa inaad baarto mar marar badanna waa sheegnay awaamtaa yararka waxaa keenaa waxay dadkaanu xifdigay wax ka qori jireen yani can daari wax ka qoraa axaadiidtan iyo waxaan dhan marka inuu isku kakaho baciid waa bani aadamo alxaafid zahabi raximah llahu tacaala wuxuu yidhaahdaa alkamaalu casiizun yani kamaal qof dhamaystiran casiiz lama helayo aad ah casiiz oo ma helaynin <clears throat> ilaahay subxaana watacaala unbaa kaamil bani aadamku waa mar walba hilmaan wahmi kama marno iyo khalad agnad intaan walba wuxuu ku yahay marka marka xadiidkan isagaa marka waxa weyaan imaam albukhaari wuxuu yihi baabkan kusoo arooray xadiis cawf ibn maaliga ugu saxeixsan waana xadiiskiisoo hormaray alxaafid ibn cabdilhaadi ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa muxararka kitaabka almuxarar juska koowaad saddex boqol soddon iyo shan safxada ah xadiidka raqamkiisa shan boqol soddon iyo shan waxa uu yidhi wa qaala albuhaariyu fii xadiisi abi hurayra bukhaari xadiidkan abu hureyra wuxuu ku yidhi yiri haadaa gayru maxfuudin xadiidkan maxfuud ma ahan inuu sidaan yani mutasil oo u yahay maxfuud ma ahan bu yii waasaxu shayin fi hada albaab xadiidu cawf ibni maalik ujeedaa marka riwaayadan marka bukhaari oo sidaa yiri bayhaqi baa sunan lkubraa ku werinaya alimaam lbayhaqi asunan lkubraa ayuu cibaaradan kusoo naqliyey isaguna nacam tirmidi laak isaga wuxuu soo naqliyey bukhaari inuu yiri asaxu shayin fi hada albaab xadiidu cawf inta hore hada gayru maxfuudin tirmidi bukhaari kama soo guurin kadib marka xadiidkan wuxuu sheegay marka ibnu cabdilhaadi in mawquuf isagoo aana la weriyey cabdillah bn salaam ku waqfisan oo mawquuf ku ah abu xaatim araazi xadiidkan wuxuu rajaxay inuu mursal yahay abu xaatim araazi wuxuu rajaxay xadiidkan inuu mursal yahay oo ibnu abi xaatima aabihiis ka werina in xadiidkan mursal uu yahay oo waxa uu yihi dikru abi hurayrata fi lxadiidi wahmun abu hureyre in xadiidka sanadka lagu sheego qalad waayo waana shaad haddii marka abu hureyre aan la sheegin taabicigii ou kor yeelay xadiidka muxuu noqonaa xadiidkaasna mursalow noqonaa ayb marka riwaayaad kalena dabcan xadiidkan isagoo mursalana waa soo arooray isagoo mutasilana waa soo arooray calaa kulli xaal marka riwaayaadka mutasilkaa lagu cilayn maayo riwaayaadka mursal mursalada inkastoo culamaa cilal qaarkood ay ku cileeyeen sida abu xaatim oo kale riwaayadan wuxuu rajaxay mursalka mar haddii irsaalkiisa la rajaxana mursal waa daciif markaas calaa kulli xaal marka xadiidka isagoo dharagadiisa marka la isu geegeeyey waa ansaxayaan ama cillo xoog badan ma noqonayso cilladan ay sheegeen laakiin kor iyo hoos ducadii hore ayaa ka fiican an iyado layskuma haayo bukhaarina iyada ayuu marka soo dhaweeyey wa canhu marka ducada markaa ducooyinkii marka canhu waxaa laga wariyey isla eh, abi hurayra ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu inuu yihi idaa sallaytum cala almeyiti meyidka korkiisa haddaad ku tukataan fa akhlisuu u gooni yaala lahu isaga adducaa ducada u gooni yaala idinkaa ducaysanina dhakeligiine u gooni yaala ducaa isaga rawaahu abu daawuud wasaxaahu ibn xibaan abu daawuud baa weli ibn xibbaan xadiidkan marka xadiid xasan ah wey ibn xibbaanna waa saxiixeen abu daawuudna waa weriyey waana ka aamusa marka inuu agtiisa xasanka ayaa ka muuqda marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya in meydka loo gooniyeelo duco marka ducadii hore iyo midda hadda aan kasoo tagin waa xadiidkii abi hureyra ducadii xadiidka cawf ibni maalik meydkaa ducada loo gooniyeelay midkan dambana duco caamay ahayd ilaahu keena nool keena dhintay udhaaf ay ahayd marka xadiidkan dambe markaan ku darno wuxuu xoojinaya xadiisu cawf ibni maalik ayuu xoojinaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariya can nabiy sal marka intaanu hadda ku dhameeyey salaada waxay kusaabsan salaat ljanaaza salaat ljanaza marka afar takbiira markay leedahay tan koowaad faatixada lagu akriyo midda kalena salliga nebiga lagu akriya sala allahu aleyh ali wasalam mid saddexaadna meydka loogu duceeya tan afaraadna waa lagu salaama afartaa takbiir qofku marka hadduu masbuuq noqdo marka qofkii hadduu janaazadii soo gaaro takbiiradii ugu dambeysa uu soo gaaro imaamkii tii u dambeysa allahu akbartii u dambeysa ayaad kusoo gaartay see yeele marka qofku wuxuu sameynaya marka takbiiradii marka inuu imaamkii la xirto sida salaad caadi oo kale ay yeelaysa allahu akbar imaamkaa la dhehee marka adiga taas takbiiradaada koowaada ku ila masbuuqa ata masbuuqana wixii imaamka uu kusoo gaaro awalu salaatihi sooma dhihin saas hadda ka hor salaadan awalkeeda waa ade ma imaamka waxba kaama gelin waa un salaadun baa kugu xiran bas allahu akbar bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin faatixadaad duubsiineed akrine markuu imaamka salaamo noqsado intii ku dhaaftaad la imaanayna adoo tartiibtaada ku soconay marka allahu akbar markuu imaamka tii ugu dambeysa aad kusoo gaarto faatixada akris asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah yiraa imaamki adiga aada allah akbar dhahda maxaa akrinay markaas maxaa akrina salliga akrina hadhow marka meydka u duceynay waa taga marka wej kale waxaa jira shaaficiyada laba wejee shaaficiyada qabaan wej waa kaas aan sheegnay imaamu nawowina wejkaas uu rajaxay kitaabka majmuuca ama sharf muhadab wej kalena wuxuu leeyahay eh, maye mar haddii allahu akbar adiga inta inta inta aad kusoo gaarto waa la sameynaya imaamka wixii ku dhaafay laakiin takbiiraadka unbaad bis la imaanay waxba ma akrinaysa sababta waxay leeyihiin meydkiiba meesha waa laga qaadayba yaada duceynaya mar haddii salaada janaazada la tukaday meydka waa la qaaday mar hadduusa meydkii joogin ducadaada waxa iska noqonaya leeyihi laakiin duco inuu meyd joogo inuusa joogin hadda waxba hadda shardi umaaha inuu meyd meesha joogo iyo in kale sababta janaazada qaa'ibkaba waa loo duceeya meydka soo maa marka wejkaas nawowi ou rajaxaad moodaa inuu raajix yahay abu isxaaq shiiraazina wejkan oo in uu takbiiraadka la wadaayo kaas inuu xoogaa u iilanayo saasaad marka qofka uu yeelaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiy sal allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi asricuu biljanaazati janaazada la degdega fain taku haday ahaa haday fain taku hadday ahayd saalixatan mid suuban fa khayrun khayriyaad tuqadimuunaha aada u horumarinaysaan ileyhi xaggiisa wain taku hadday ahayd siwaa daalika kaas wax ka soo haray oo aysan khayr lahayn oo ay shar badnayd fa sharun shar ayaad tadacuunahu aada ka dejinaysaan can riqaabikum luqumihiin luquntiina sharaad ka tuuraysaan kor i hoos in la dedejiyo maslaxa uu ku jiro hadday fiicnaydna wax fiican aad u wadaan ood u dadejinaysaan hadday xumaydna sharaf qoortaada ka dejina muttafaqun caleyh xadiid bukhaari muslim ayaa soo saaray xadiidkan ba xadiidka abi saciid alkhudri wuxuu leeyahay janaazadaaba hadlaysaba nacan oo ay leedahay marka idaa wudicat iljinaazatu janaazada haddii la saaro calaa waxtamalaha arijaalu raggiina ay qaadaan oo luqumahooda ay ku qaadaan ay ku xambaaraan hadday janaazadu marka ay fiicnayd qaalad waxay leedahay yani qadimuuni qadimuuni ihormariy war ihormariy war ihormariya haddaysan fiicnaynna waxay leedahay yaa weylahaa hooggeeda eh ayna xaggaad u wadaanay leedahay ayna xaggaad ula socotaanad u wadaan hadday xumaydna saasay leedahay wax kastaa maqlaayo yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam ilaa jinniga insiga haddii ay maqli lahaayeenna waa miir daboolmi lahaa janaasadu marka waa hadal caadi caadiyo hadlaysa xadiiska sida ay ayb marka janaasadii kol walbaba in la dedejiyo dedejiska lagu sheegaa marka waa maxay socodka in la dadaaliyo ee in marka lala ordo ma ahan maxaal orodku marka isaga ma la sameynin nabiga asxaabtiisu lama aysan ordin marka waxaa un in socodka la furo bis taasaa loo jeeda waa fahamka culamada kutubaha ay ku dhigeen waxaa kaloo iyadana marka badejintaa lagu sheegayana asricuu biljanaazati janaazada la degdega keliya ma aha marka lasii wado dhisma ah xataa tajhiizkeedaba mar hadduu meydkii dhinto la xaqiiqsado in isla hawshiisa la galo wa oo la dhaqo karsantiisa la diyaariyo tajhiizkao dhan in la dadejiyo ilaa culimmadu waxay yidhaahdaan qof hadda marka laga shakisan yahay adagoo dadka matalan wadnaha istaaga mararka qaar oo marka eh, wadna xanuunka qabo o kale dadka suuxoo kale mararka qaar iska dhaco oo kale iyo dadadyaal dhif oo adiga aan la eh, in aada loo hubsado ay tahay inay dhintaan iyo in kale maahane qofkii la xaqiiqsado inuu dhinto anaa ah, loo dadejina dadka kale laakiin waa loo kaadina bal intii laga xaqiiqsado inay dhintaan iyo in kale naam taasaa ibn xajar alfadki insha xadiidkan ibnu xajar wuxuu ka bixiyey fahm aada u cajiib badan oo wuxuu yidhi wayukhadu min alxadiidi xadiidkan waxaa laga qaadanaya yidhi tarku suxbati ahli lbaaalati wagayri saalixiina dadka aan saalixiinta ahayn oo ahlu badaalada baagamuudada ah, ah inaan lala saaxiibin ayaa xadiidkan laga fahmaya sida looga fahmaa marka maxay tahayna isagiioo dhintay qofkii oo dhintay hadda oo waajib adig ku saaran ay tahay inaad godkiisii geysid waxaa lagu leeyahay war hadduu shar badanya luquntaada ka degso dhaqso yousan maanta dhan kula jirin uusan kula saaxiibsanaanin kownuu isagoo meyd a ah marka dhintay haddii lagu leeyahay war ka dadeji haddou nin xun ahaa luquntaadaad ka beri yeelaysaa ood ka dejinaysaa waa ximliga iyo culays ku saarane mid nool marka maxaa u maleyna marka inaad iskala fafadhiso daranta soo maa ma la fahmay meeshaas marka mara xadiidka marka faham cajiib badan oo ka bixiyay raximah allahu tacaala marka suxbatu suu-a ku darsanaya xadiidkan xadiidka suxbada xun reebeysa ayuu kamid yahay xadiidka marka xadiidka dhinacaas marka loo loo dhigo marka waa khatar waay marka dhib duun iyo dhib aakhiray leedahay suxbada ah, xadiid fara badanna oo kusoo arooray marka qofka intuu inuu iska ilaaliyo imaamu shaafici iyo alimaam eh, ibn lqayim kitaabkiisa tafsir lmucawidateynka yani saaxiibka xun ee markuu ka hadlaya qaarkood waxaa waaya dadka qaarkood waxau ka tilmaamay qofka taqiilka ah. taqiil waxaa loo jeedaa qofka majliska intuu soo fariisto aan faa-iideysanaynin aanna faa-iideyneynin adigina waktiga kaa dhumina maanta dhan kula fadhiyo culamada hore salaf waxay dhihi jireen markay arkaan dad saas oo kale ah Eh, macruuf karki inuu ahay maleyna waxaa laga soo guuriyey inuu yiri nin saas oo kale la kulmay markaasuu yidhi ya haada ina shamsa wuxuu yihi qoraxda tajri waa soconay qoraxda socday ku jirtaay anigana qoraxda la iima joojinayo oo la iima celinayo ee eh, ilaamatan insiraaf yii adi goor baa tegay goor baad iga tegayy qoraxdii waa socotaa yani waktigii waa socdaa adig goormaad baxay ka tegeysa badaaladiisu la yaabay nin qoraxday ku socoto oo subax maqrib habeen subax xaalku uu yahay haddana iska fadhiyo baqiir banaan imaamu shaafici se wuxuu ku tilmaamay sida goos qof laga hayo qofka saaxibka thaqiilka ah oo faa-iidadu aanu lahayn adna aan ku faa-iideyneyn gooska xanuunaayo kalena sida keliyan uga takhallusi karta inaa iska siibto iska baxsa hadii kale maanta waa ku xanuuna waana saas waa xikmad cajiib badan waana jiraan dad saasoo kale maanta dhan qofka intuu faaide qof faa-iideysanayaa laga yaaba inuu u yimaado haddana war uu ku mashquuliyo macno aan wacanhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man shahida aljanaazata janaazada qofkii xaadiro xataa yusallaa calayha inta lagaga tukanayo korkeeda falahu qiraatun buu leeyahay qiraat ajar ayaa usugnaay waman shahida qofkii xaadir ahaa janaazada xataa intii tudkana laga aasaayo falahu qiraadaani laba qiraad buu leeyahay qiila waxaa la yidhi qiraadaani labada qiraad waa maxay qaala wuxuu yihi mitlu ljabalayni alcadiimeyn mitluljabaleyn laba buurood oo kale waa labadii buurood alcadiimeyn waaweynaa weynaa muttafaqun caleyh walimuslimin muslim waxaa usugnaaday xataa intii tuubaca laga dhigo fi laxdi ilaa godka laga dhigo ilaa iyo marka godka laga dhiga ninkii la jiro laba qiyaraadoo lasoo tega ninkii janaazada keliya xaadira salaada dukada hal ibnu cumar marka ma maqlin isaga xadiidkan markaasa waxaa dhacday abu hureyra markuu xadiidkan ka maqlay isagoo laba qiyaraad sheegaya ayaa waxa uu yihi aktar abu hureyra abu hureyra ajarka waa badiyey tiradii ka badiyey markaas caaisha su-aalay marka caaisha marka waxay tihi sadaqa abu hureyra runuu sheegay waa yidhi sidaa nabiga markaasu ibnu cumar wuxuu yihi laqad faradnaa qaraariya dada inaga wuxuu yihi marka waxaan ku gabood falnay qaraariyad fara badan ajir aan yarayna ku gabood falnay ku dheli marka ibnu cumar ase wuxuu ahaa hadduu dan xoogaa leeyahay waa ka hari jiray duugta markau marka marmarna waa tegi jiray marka markaas wixii ka dambeeya marka waana ku tukan jiray xaggana waa aadi jiri labada si labada qiraadba u marka muhiimad weyne hawaabta ay ku haysa waa suuraysa jireen ayaga hawaab ajriga waa u suuraysnaa waxay hadda haday ku suuraysanta ku xisaabtamaysa dabcan marka waa daacif waay kugu bixinaayo inaad cibaadadii macaansato ood samayso laakiin haddaada tawaabka aadan suuraysanaynin waxaad leedahay dhibku waayo aada iska rido dib ma dhamaatay ma dhamaatay xaggee maanta dhan qofkii waxaa weyaan culays aada mooda inay ku haysano qiraadkuna marka laba buur oo waaweynaa lagu sheegay buurta uxudna waa lagu mid yahay isku mid ah. laba buur oo waaweyn ajriye waxaa laga qaadana halkan marka fadaa'ilul acmaal cilmi inay u baahan tahay laftirkeeda haddaadan fadaailul acmaal aadan cilmi u lahayn ma taqaanid waxa ajirka lagu helay waxaan lagu helayn waxaa laga yaabaa camal yar in ajar badan lagu helo camal badanna ajrigiisu inuu acmaasha iyo ajrigooda shaarica ayaa qadaro oo gooyo marka haddaadan aqoonta xadiidka nabiga aadan baranin sala allahu alayh ali wasalama ma fahmi kartid meesha ajri badan oo ku jiro waxaa laga yaabaa meel ajar badan oo ku jiro inaad ka tagto maanta dhanna aad ku dhex jirto meel ajrigeedu oo yariyahay marka waa in cilmiga la baro dhinac walbaba axkaamta fadaa'il acmaalka ictiqaadaadka kulligood ninaan waxyiga wax ka baranin waxuu ka sheegi kara malaha lidaalika waxaad arkayda fadaail acmaal waxaa looga tegay dadka oo aan aqoonta badan baan hayn markaasaad arkay masaajidkii istaaga waa iska qisayna maanta dhan yaqusu faqad qisas oo laa laa lahaa walaa azima qisas aan hogaanta aan lahayn sanad lahayn oo cid walisa aan la gerinayo sheega maanta dhan markaas wuxuu ku leeyahay fadaail acmaal le maxaa dhibo ay ah leedahay waxay dhihi jireen culimadii hore zuhri iyo eh, isxaaq bnu abi farwa ayuu arkay nin la yihaaha oo dhahaayo axaadiisa u werinayo bilaa isnaad markaasu wuxuu yihi qaatalaka allahu yabna bna abi farwa atarwi lana axaadiida laa khidaama lahaa walaa azima axaadiid aan hogaan iyo faruurxir aan lahayn ayaad werinayo aada noo werinay xagee wadahay waxaa xadiidka ma la fahmi karo inuu daciif inuu saxiix yahay haddaan la sheegin annaga sanadkii waxaa laga yaaba inaanan ma xifdisnin laakiin waxaa heli kartaa meesha xadiidka lagu weriye bukhaariyaa weriye muslimaa weriye abu daawuuda weriye anaa leedahay haddii kale nebiga kadaa beenta ku been abuuranina soomaali isaga hadal wixii dadkaas ku raacaan ha ku raacaan aada aragtid wixii kalena ha iska daa nebiga inaad ku been abuurato khala khatar way marka taana marka waa laga qaadana ibnu xajarna fatxulbaariga waa ku baraarujiyaa meelo fara badan wuxuu leeyahay fiihi xadiidkan waxaa ku sugan cilmiga fadligiisa oo ilaa wuxuu kuleeyahay waxaan camalkan yarka intaan ajar in laga helayo cilmi unbaa kuu sheega haddaadan cilmi uusan jiri lahayn adiga ma ogaa lahayn wax meeshaa yahay oo khayr iyo nicma walilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaatay man tabica janaazata muslimin qof muslima janaazadiis qofkii raaco man ruuxii tabica raaco janaasata muslimin muslim janaasadiisa iimaanan ku raaco iimaan waxtisaaban ajartirsi iimaan iyo waxtisaaban haddaad labadaas isku aragto waxaa weeyaan iimaanan isagoo marka rumaynayo ikhlaas tisaaban ajartirsi wacdiga alle yabooha ilaahay ee shaygan uu ku xiray ayaad rumaysantahay ayaad ku ajartirsanay marka iimaanan waxtisaaban waxay tahay iimaanadnada waa amarkii alle iimaanan ku fulinaysa man tabica janaazata muslimin iimaanan ku raaco ilaahay dartii inuu ku raaco amar allou fulinaa maalan iyo amarkii rasuulka iyo wax waxtisaaban ajar tirsi oo shaygaan markii la yiri waxaas iyo waxaas ayaa ajar lagugu siinaana marka aad si dhaba u rumaysantahay ajirkii baad tirsanaya marka waxaa lagaa rabaa ajriga laftirkiisa inaad rumaysantahay markuu ilaahay ku yii ku yiraahdo ninkii sidaan yeela qiraadu helaa nabiga uu yihi sala allahu aleyh ali wasalama waa inaad qiraadkii inaad helayso qalbigaaga gelisaa marka saa adoo ah haddaad janaazada raaco iimaana waxtisaaban wa kaana macahu wa kaana ahaado macahu meydka maciisa xataa intii yusallaa caleyha looga tukanayo wayufraa laga faaruq noqonayo min dafnihaa duugisteeda janaazadaas fa inahu isagu yarjixu waa soo laabanayaa biqiraadayni laba qiraad buu la soo laabanayaa kulu qiraadin qiraad kasta midli uxudin buurta uxud kal labadan xadiis marka waa isleeyihi marka fadiilada ay leedahay waxaa laga qaadanaa salaatu ljanaaza waxaa arkay masaajida janaaza la keenaa gadaalay iska fadhiyaan ama qur-aanay akhrisanayana laga yaaba ama cilmiga cilmigay baranayan ama banaankay taagtaagan yihin ajrigan sidaan weyn qofka weliba ahlu sunnada waa waxay ku tahay yani xadiidka oo xadiidka nebiga barana waxay ku tahay eh, ceebay ku noqona inuu meelaha sheekeeyo ajrigaa nebiga oo saa uga hadlayna oo ka maqnaado ama ou qur-aan akristo isagoo markaan cibaadada taaganaa la sameeyaa markaas tan yay ku dhaafin qur-aanka ma ku isaga isaganqofku marka waa inuu ku dadaala taas oo qofka daalibulcilmiga axaadiista hadduusan ku dhaqmin ousan baraka ma ka helayo cilmigana ma ku dheefsanayo waana iloobayo marka axaadiidta aan meeshan ka dhegeysanayno aan ku dhaqanno haddaan lagu dhaqmin wax aan wax la baralanayo ama aanan wax la fahmaynin ama aanan xadiidka wax ugala dhex bixi karinba waxay tahay xadiidkii aan lagu dhaqmaynin wattaqu llah wayucallimukum allahu ilaahi subxaana watacaala marka xadiidka yani inaan layska urursado layska urursado maahane yani muhiimadda waxay tahay inta yarood barata maanta laba saddex afar wax uga dhaqanto un waxa weeyaan barakadiisa iyo nuurkiisa qalbigaaga waa ka arkaysa bilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamedin waali